alxamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو الحuسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحimه الله تعالى فأma الqسم الأول waxaan soo maray oo shirkeena u dambeeyey musanifku raximah اllahu tacaala inuu yidhi inaa nacmidu ilى jumlaة ma usnida min alأkhbaari can rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam fanaqsimuha calى ثalaaثaةi aqsaami wa ثalaaثi dabaqaati min annaas waxaan u qasdi doonaa buu ku yidhi axaadiista musnadada ee nabiga loo tiiriyey calayhi الsalaatu wasalaam ee sanadkeedii wadata itisaalkaa wax inqiaaca ku jirin nabigeenana laga wariyey calayhi salaatu wasalaam macnaha waa marfuuc axaadiista marfuucada ah yaan u qasteynaa maqduuca marka inuuna keenaynin oo qowlu saxaabi ah waxaan ujeedaa mawquuf oo qowlu saxaabi ah iyo maqduuc oo qowlu ataabici waman bacdahu ah inuuna keenaynin kitaabka meelo yaryar oo naadira mooyeene ay tahay waxa uu ictimaadi doono ee asaga kitaabkiisa asalka u ah shuruuddiisana waafaqsana haddaba uu noo shardinaayo alaxaadiid waalakhbaar almarwiya can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam axaadiista marfuucada ee nabiga laga wariyo marka wuxuu leeyahay khabaartaasi saddex qaybood yaan u qaybinaynaa oo xadiidku u qaybsami saxiixun lidaatihi iyo saxiixu ligayrihi iyo xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi iyo daciif yaa loo qaybiyaa haddii laisku aruuriyo musanifka wuxuu ku leeyahay axaadiidkii saxiixu lidaatihi ahaa ragga warinaya waa taqaanaa waa rag cadaalad iyo dabdu taam ku caanbaxay dabdigoodana waa taam cadaaladna waa leeyihiin shuruudii kale ee itisaalu sanad iyo cadamu shuduud ayadana waa la socotaa qeybta labaad uu keeni doono waa qeybtaa qeyb ka hooseysa oo uu u keeni doono mutaabaco iyo shawaahid iyo waxa uu keeni doono oon usuusha ka mid ahayn qeybta saddexaad way jirtaayoo waa qeyb ruwaadooda laysku khilaafsan yahay oo minhum man wathaqahu wa minhum man dacafa dad tawhiiqiye iyo dad daciifiye bay iskugu jiraan kuwaas wuxuu ka dhiyeeli doona muuna sheegin laakiin kuwaas kuwa ka sii liita ee wadciga iyo tawliid alakhbaar in axaadiista ay dejiyaan ee mawduuca lagu yaqaano iyo kuwa mutahamiinta ah ee wadciga maaragtay lagu tuhmaya beenta iyo kuwa axaadiista munkarada wariya intaba inuu tuuri doono oo kitaabkiisa ku keenaynin ayuu noo shardiyey musanifka raximah اllahu tacaala taasuu shardinayaa saddexdaa qaybood buu marka guda gelayaa wuxuu leeyahay musanifka raximah اllah faama alqismu اlأwalu qeybta u horeysa ee saddexdii qaybood ee soo sheegnaya fainaa anagu natawakhaa waxaan u qasdi doonaa atawaki altaxari walqasd waxaan ku dadaalaynaa oon u qasdi doonaabuu ku leeyahy an nuqadima inaan hormarino oon safka hore gelino alakhbaar alatii akhbaartii iyo axaadiistii hiya iyaduba aslamu nabadgelyo badan min alcuyuubi ceebana ka nabad gashay yaan hormarinaynaa min gayrihaa baan ka hormarinaynaa axaadiista ka duwan kuwaas ayaan ka hormarinaynaa wa anqaa aslamu nabadgelyo badanoo wa anqaa nadaafad badan oo nadiifsan anqaa yani naqiga ah ina haba yaraatee wax turxaan ah iyo wax xumaana aan lagu aqoonin min an yakuun oo say ku noqdeen aslam iyo anqa tii buu leeyahay cileynayaayo qofka goorta la dhihi karo xadiidkiisu waa saliim min alcuyuub weliba naqaa ah ayaa la sii socoto oo waa nadiif oo wax yaroo dhaliila ah laguma hayo tii buu cilaynayaa wuxuu leeyahay waxay saa ku noqdeen min an yakuuna inuu yahay naaqiluuhaa akhbaartaas ragga soo naqliyey ama ruwaadda soo naqlisay ee soo guurisay ahla istiqaamatin toosnaan ehelkeed fi lxadiidi bay ku toosan yihiin wa itqaanin wa ahla idqaanin sugitaan ehelkeed nimaabay sugeen naqaluu ay soo guuriyeen oo soo naqliyeenna way itqaaniyeen lam yuujad lama helin fii riwaayatihim riwaayadooda ikhtilaafun lagama helin ikhtilaafkoo shadiidun daran walaa takhliidunna lagama helin isku dardar faaxishun foolxun oo isku dardareen waxna lagama helin kamaa sidii baan ayaga looga helin qad cuhira loogu daalacday oo looga helay fiihi ikhtilaafka faaxishka iyo ikhtilaafka shadiidka calaa kaiirin in fara badanoo min almuxadithiina muxadithiinta ka mid a oo wabaana weliba uu ku caddaaday dalika alikhtilaafu watakhliid fii xadiidihim xadiidkooda uu ku caddaaday qaybta koobaad weeyaan muxuu ku yidhi qaybta koowaad waa rag suusuubi ah ruwaaddaas xadiistaa warinaayo ahlu istiqaamatin fi lxadiid buu ku yidhi ah, ma leh istiqaamo iyo itqaan labadaas waxay u yaalaan labadii shardi ee u xoog badnaa shuruuda xadiidka saxiixun lidaatihi ah wuxuu yahay shardiga koobaad alcadaala cadaaladuna waxaa weeyaan qofka marka la leeyahay cagaadil weeye fi lxadiidi iyo fii riwaayati alxadiid waa inuu yahay qof muslim ah oo baaliq ah oo caaqil ah oo haddana saalimun min asbaabi alfisqi wa khawaarim lmuru'a asbaab alfisqi wa khawaarim almuru'a fisqiga iyo faasiqnimada asbaabteeda iyo wax kala sharafta iyo ikhyaarnimada burisa ikhyaarnimada wixii dhaawici lahaana waa inuu ka fog yahay khaarim lmuru'a la dhahaa murwaada waa waxa aan dembi iyo macsiyo midna aan asal u ahayn laakiin mujtamaca xaggiisa la ilaaliye la dhowro ikhyaarnimada la fiiri lagu fiiriyo hebel waa ikhyaar waa sharaf badan yahay fii aqwaalihi wa afcaalihi wa tasarufaatihi wa madaahirihi muuqaalkiisa iyo ficil iyo qowl iyo aadaabta uu dadka oola dhaqmaayo iyo dhaqankiisa waa suuban yahay waxyaalaha dadka caad ahaan iyo curf ahaan aanina jeclayn ee ay oh, rabin qof wanaagsan in lagu arkana waa iska ilaaliyaa hadday noqoto libaaskiisa iyo dharkiisa hadday noqoto qaabka labiska hadday noqoto isaga jidhkiisii iyo qaabka waad aratay waxyaalahan hadda socdo oo kale taasoo kalaa raba inuu iska dhowro iska ilaaliyo cuntada laftirkeedaa soo geliya oo haddii curfiga iyo caadada uu yahay in waddooyinka wax lagu cuno ama suuqaqa iyo guryaha hortooda wax lala fadhiisto waxaan fiicnayn hadday tahay inuu qofka ka fogaado iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxyaalahaas waaa khawaarim almurua marka caadilka qofka wuxuu noqon dhammaystiran muslim baaliq oo caaqilah ka nabadgalay asbaabulfisqi iyo wixii muruu'ada iyo ikhyaarnimada dhaawici lahaa shardigaas marka wuxuu kugu soo aruuriyey musanifka ahla siqaama shardiga labaadna waa midku kuleeyahy waa itqaan itqaanku waa dabdigii dabdigaas weliba wuxuu u jeedaa dabdu taam buu ujeedaa dabdiga labaa loo qaybiyaayo dabdun taam oo dhammaystiran iyo dabdi hayru taam dabdiga iyo xifdiga taamka ah ama xifdun fi suduuri ama xifdun fi suduuri wa xifdi oo qofka uu korka ka hayo xabadkiisa wax ku xifdiyo mar allaala markuu u baahdana uu sheegi haddii toban sano ka hor wax la weydiiyey kadib toban sano kadib sidii buu kusoo celinayaayo waxba kama bedella fi suduur weeye xifdiga kale waa xifdun fi suduur oo kitaabkiisii iyo cashirkiisii iyo wuxuu qortay sheekhiisii uu ka soo qurtay iyo sanadkiisii uu muqaabaleeyey ee uu sugay ee itqaaniyey waxaa weeyaan waa uu ilaashan yahay wax taxriifa ma gelin wax ziyaadaa ma gelin wax nusqaana ma gelin sidii buu u ilaalinayaa mar walbana markuu u baahdana waa warinaya taana waxaa la dhahaa waa dabdun fi suduuri labadaas qofka haddii laga helo xadiidkiisa wuxuu noqonayaa xadiid saxiixun lidaatihi ah ayuu noqon waa ka sarreeyaa saxiixun ligayrihi oo laba xasad iyo ka badan oo laisku dardaray iyo saxiixu liayrihi la yidhaahdaa marka riwaada u horeysa ee u musanifka waana asalka kitaabkiisa iyo mawduuciisa iyo shardiga uu shardistay ayay kuwa ayaga matalaan ay matalaan qolada kale marka waa imaan doontaa iyaguna wuxuu leeyahay marka musanifka raximahullah yani khilaaf shadiida laguma arkin waxaa lagu yaqaanaa intii istiqaamo iyo itqaan iyo sugnaan laga helay xifdi laga helay yo haddana khilaaf fara badan riwaada ay la warinayeen ma khilaafaan muxuu ku yihi marka ikhtilaafun shadiid buu ku yidhi soo maarti <clears throat> ikhtilaafun shadiid marka waxaad garanaysaa qofkan waa bashar waa insaan insaankuna sidiisuba ma dhammaystirra nisyaan iyo xogow ilduufa iyo kaflaah waa ka dhacaa marka haddii mararka qaar uu ikhtilaaf yar la imaado oo ruwaadi uu khilaafo oo mararka qaar xifdigiisii iyo wax uu si ka noqdo oo ama taxriif ama tasxiif la yimaado waa la cudurdaari lianna waxaa u shafeecaysa intii uu waafaqay ruwaadda ee xifdigiisi intii la tijaabiyey uu ku baasay intaasaa u shafeecaysa qorigaa qofka marka wanaaggiisa badan baa la fiiriyaaye maalmo uu xoogo yar ilduufay oo yar sibirraxooday ishuun ha ku taagin waida alxabiibu haye ataa bidanbin waaxidin waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin a waxaynu ridaa min kuli caybin kaliila nacam haddii qofka uu wax yar oo khada ah ku dhaco waxaa u shafeecaysaa intaas oo muxuu ahaa maxaasin oo wanaaga uu lahaa marka ikhtilaaf shadiidka wuxuu ka wadaa in ikhtilaafka yar ayn waxba saamaynaynin xadiidka sixadiisa iyo werintiisa liannahu laa yakhluu can ihiqaat raggaa hiqaadda ee si kasta loo ammaanayo in mararka qaar wax yaroo naqsiga ah uu galo basharka wixii lagu yaqaanaya waa laga maarmaan way ku dhacayaan waxaaba laga sheegaa alimaamu yaxya binu maciin abu zakariya saaxibu axmed binu xambal ashaybaani wuxuu dhihi jiray lastu acjabu miman yukhdiu wainamaa acjabu miman yuxadiu fayusiib lastu acjabu miman yukhdiu wuxuu leeyahay ariga laba yaabani qofka miman yuxadiu fayukhdi qofka intuu sheekeeyo oo cilmi sheego waxyaalaha qaar gafi oo yar gafi kaa asaga aniga lama yaabani wainamaa acjab waxaan la yaabay miman yuxadid qof intuu wax sheego kaasaan la yaabay buu yidhi bashariyada iyo insaaniyadda iyo dabeecada lagu yaqaano ayuu khilaafayaa mia fi lmia qofka inuu la yimaado mia fi lmia walidaalika qaarkood waxay dhahaan akaadimiyiinta imtixaan la galay inuu qofka boqol kiiba boqol keeno sax ma aha Ah, macalinkaasi far baa ku godan ah, saxiibdiisaa wax ka jaban yihiin dhaliil baa ku maqan see boqol kiiba boqol loo gaari kara hadduu xifdiyey away wuxuu ahaa eh, wax badan oo mahaaraadka ka maqan waa kitaabadii imlaa'aadkii tartiibkii usluubkii ajwibada iyo tartiibinteedii qaabkii uu maaragtay u tafsiiriyey masalada haddii loo baahanaa tarjiixa iyo awjuhdiisii wax badan baa laga yaaba inuu kasoo hankaago kasoo gaabiyo marka inaad boqol kiiba boqol iska siiso waxaa weeyaan soo bashar maaha bay kuleeyihin ba kuleyihin lidalika jaamacadka qaarkood waxay kuleyihin mamnuuc boqol boqol waxa la yihahdo ah, mamnuuc weeyaan imaa khalal oo ku jira mudariska inuu yahay oo muxaabaad iyo ninjeclaysa inay gashay ama haddii kale tasxiixiisa uunan ahayn mutqin ah mutqana oo sidii saxdaha una wax u sixin oo una qaadin macaayirtii iyo waddadii la rabay inuu qaado muuna qaadin ayay kuleeyihin alaa kulli xaal <clears throat> hadda halkan lam yuujad fi riwaayatihim ikhtilaafun shadiid buu ku yidhi laakiin ikhtilaaf yar waa ku dhici karaa waxaa kaloo lagu yaqaanaa nimankaasi ehlulxifdigii walistiqaama walitqaanka ah waxaa lagu yaqaanaa walaa takhliidun faaxish takhliid iyo isku dar xabiis isku dhex dardaro iyo xifdigiisa isku dardarmaday oo faaxisha foolxun iyadona ma dhicin sida kuwa kale loogu bartay kuwa kale een darajadan gaarsiisneen waxaa lagu bartay weliba kathiir buu ku magacaabay inta wax isku dartan xifdigooda fiicneen ayaa badanba taasaa badan kuwaas wuu ku badan yahay wayna ku caddaatay arrinta ayada saasuu ku leeyahy <clears throat> fa ama alqismu alawal qaybta koobaad fa inaa natawaqaa waxaan u qasdaynaa oon ku dadaalaynaa an nuqadima inaan horay marina baab markaan sheegno ama kitaab axaadiista u horraysa ragga warinaya inaan u hormarino alakbaar alatii axaadiistii hiya aslamu nabadgelyo badan min alcuyuubi ceebta ka nabadgashay min gayriha baan ka hormarinaynaa kuwa kale ee ka duwan wa anqaa weliba kuwa ugu nadiifsan min an yakuuna inay yihiin naaqiluuha kuwa riwaayadan soo naqlinaayo ayay istiqaamo iyo waxaa ujeedaa aslam aslam min alcuyuub anqa waxay ku noqdeen min an yakuuna naaqiluuha akhbaartaas kuwa soo naqlinaya inay noqdeen ahla istiqaamatin toosnaan ehelkeed soo ma garanayso labada shardi midna dayaaladay u noqotaa mar midna wuxuu u noqotaa xifdiga ayay u noqotaa istiqaamada iyo cadaaladdu waa diinta qofku waa inuu diin leeyahay akhlaaq leeyahay islaamnimada ku toosan yahay fi lxadiidi xadiidka iyo diintaas waidqaanin waa inuu yahay limaa naqalu waxay soo naqliyeen inay sugeen ayay ceebna kaga badbaadeen anqaa iyo nadiifadna ay ku heleen lam yuujad waliba tiibuu tabriirinaya tiibuu sii caddaynaya inay sidaa yihiin ahl istiqaama alitqaan maxaa lagu gartay wuxuu leeyahy lam yuujad lama helin fii riwaayatihim warintooda ay xadiidka warinayaan ikhtilaafun laguma arkin iskhilaaf shadiidun daran ayagii oo iskhilaafaya isberaanberi dhexdooda ama iyagoo ruwaadii kala khilaafay walaa takhliidun laguma arkin isku dar madfaaxishun fool xun kamaa sidii baan loogu arkin qad cuira bihi fiihi loogu daalacday uira bmaanaa ulica wey fain cuira alaa waa ka aayadda qur-aanka aheed naam kamaa qad cuira fiihi calaa kaiirin in badan oo min almuxadisiin muxadisiinta ka mida oo wabaana uu caddaaday daalika cuyuubtaas iyo muxuu istiqaamo la-aantaasi fii xadiiin uu ku caddaaday alqismu hani marka waa yaan gelaynaa qaybta koobaad wey taas qaybta labaad wuxuu leeyahay faidaa naxnu taqasaynaa idaa naxnu anagu haddii aan taqasaynaa dhammaystirno oo ataynaa bihaa kulliha akhbaartaa aan soo sheegnay iyo ruwaadda warinaysa markaan dhammaystirno oo baab walbaba intii ehlu istiqaamadaheed wasalaama aan horay dhigno idaa naxnu taqasaynaa haddaan la imaano taqasigu waxaa weeyaan tatabucu waa la yihahda ityaanu shay bikullihi dhammaan wuxuu lala imaado idaa naxnu anagu taqasaynaa haddii aan dhammayno oo aan la wada imaano akhbaara hada sinfi nooca aan soo sheegnay ee minanaas dadka kamida akhbaarti ay warinaayeen haddii aan dhammaystirno atbacnaaha waxaan raacinaynaa akhbaaran axaadiid yaqacu uu dhacayo fii asaaniidiha sanadkiisa gudaheeda bacdu man dadka qaar laysa aan ahayn bacdigaasi bilmawsuufi kuwa lagu tilmaamay bilxifdi xifdi iyo walitqaani sugitaan kasinfi lmuqadami sinfigaa ah hore sida loogu tilmaamay qablahum hortood kuwa la hormariyey calaa anahum se haddayna kuwaa gaareeni maxaad u keentay wuxuu leeyay calaa anahum kuwan dambe wain kaanuu haba ahaadaano fimaa wasafnaa waxaan soo sheegnay oo istiqaamo iyo idqaan ah duunahum kuwa ka hooseeya kuwaa haba ahaadaanee fa ina isma sitri asturaanta magaceeda iyo wa sidqi runta iyo wa tacaatilcilmi cilmiga ay culummada la wada qaateen ee isla barteen yaa yashmaluhum kuwan iyo kuwaasba wada shamlin oo wada koobi kacadaa'i bni saa'ibin oo kale wey wayaziid weeyaan yaziid ibni ziyaad walayt ibni abi sulaym iyo wa adraabihim kuwaa wixii shabaha oo min xumaani laathaari akhbaarta kuwa xumbaara ah wa nuqaali lakhbaari akhbaarta kuwa naqliya ah fahum kuwan saddexda ah wain kaanuu haba ahaadaano bimaa wasafnaa sidaan waxaan soo tilmaanay min alcilmi cilmigii iyo wasitri asturaantii cinda ahli lcilmi bimaa wasafnaa waxaan sheegnay oo min alcilmi cilmi iyo wasitri asturaan ah oo ay yihiin mastuurulxaal iyo cilmi aqoon ay la leeyihiin raggaa kale ee ahlu itqaanka ay wax la barteen cinda ahlilcilmi macruufiin kuwa lagu yaqaana haba ahaadaane fa fagayruhum kayrkood oo min aqraanin dadka isku qarniga ahaayeen isku daad ahaayeen isku wakhtiga ahaayeen isku sheekh ay ahaayeen oo miman dadkii ah, cindahom agtooda uu yahay maa dakarnaa waxaan soo sheegnay waa kuwii hore min alitqaani inay sugaan xifdigooda uu sugan yahay walistiqaamati cadaaladoodana ay toosan tahay fi riwaayatina ay ku toosan yihiin kuwaasaa yafduluunahum ka fadli badan filxaali lxaali xaalkiia waxaa looga fadli badan yahay walmartabati darajada liana hada martabada iyo darajada iyo itqaankaasi alitqaanu wasalaama in itqaan iyo xifdi dhammaystiran istiqaamo la leeyahay intaas kuwaan lala dhaafay liana hada intaasi cinda ahli lcilmi ehlulcilmiga agtiisa darajatun waa darajo aan la yaraysan karin rafiicatun sarraysa wa khaslatun waa xaalad saniyatun muuqato oo kursla wey ah, oo muuqato oo fiiqan koraysa siiwad way wada socotaaye alaa taraa miyaadan arkin uu kuusii faahfaahinaya annaka adigu idaa waazanta haddii aad muqaabalayso almuwaazana almuqaabala haddaad isku muqaabalayso ood isku fiiriso haaulaai alaaa saddexdan aladiina samaynaahum aan magacaawnay saddexdan aan magacawnay caaa ugu soceeyey wayaziida walaytan haddii aad garab geliso ood ku muwaasanayso ood ku muqaabalayso ood garab dhigto bimansuur ibni muctamir iyo wa sulaymaan alacmash iyo wa ismaaciil ibni khaalid fii itqaani lxadiiina aad ka wada fiiriso sida xadiidka ay u itqaaniyeen loo xifdiyey loo labdiyey walistiqaamati toosnaanta fiihi fi lakhbaari xadiidka iyo riwaayada ay ku toosnaayeen haddaad muqaaranayso wajadtahum waxaad helaysaa raggan mubaayaniina inay kala fog yihiin oo mubaayiniina inay ka fog yihiin lahum kuwaa inay ka fog yihiin oo laa yudaanuunahum ayn weliba u dhowaanaynin laa shaka shakina kuma jiro cinda ahlilcilmi ahlucilmiga agtiisa bilxadiidi xadiidka cilmiga u leh fii dalika masaafada udhexaysa raggaa saddexdaa iyo saddexdaas liladii baana u daliila arrinkii istafaada faafay cindahum ahlucilmiga agtiisa oo min sixati xifdi mansuur mansuur ibnu muctamir xifdigiisa sixadiisa iyo walacmash wa min sixati xifdi alacmash acmash xifdigiisa sixadiisa wa ismaaciila iyo ismaaciil ibn abi khaalid xifdigiisa sixadiisa yaa wuxuu noqday mid mustafiid ah muntashira mashhuura caana wa itqaanihim sugidooda afaaftay lixadiidihim ay sugeen wa anahum ayagu ehlucilmigu lam yacrifuu maynan aqoonsanin oo maynan arkin mila dalika itqaanka iyo xifdiga saddexdaas lagu arkay min cataayin cai iyo wayaziida yaziid iyo walaytin laguma arkin bukure waad aragtaa marka waxaa la muqaaranaynaya hadda wuxuu bilaabay qaybtii labaad buu bilaabay qaybta koobaad ahl istiqaamati wa dabt tam ahay wliqaan qaybta labaadna wuxuu ku yidhi qaybtaasi ka hooseeyaan ayagu mutaabaca iyo shaahid iyo baa loo keeni ah, miiska hore lasoo saari maayo xadiidka asal looga dhigi mahayo markii raggii sareeyey safka la saxo oo la taxo ayaa kuwan marka waxaa la dhahay min baabi almutaabacaat walmushaahada a mutaabacaa loo keeni maxaa yeelay awood ay ay ku matalaan sadaarada iyo horta hore ma laha adoo marka heli kara ahlu istiqaamati wadabditaam adoo heli kara raggan maaragtay iska soo dhigi maysid meesha maaragtay sufuufta waa la kala leeyahay safuubta waa la kala leeyahay liyalini ulilalaami wanuha uma aladiina yalunahum uma aladiina liyalunahum maraatib baa jirta martabada u horeysa adoo heli kara martabada labaad ma aadaysid marka ma aadaysid a qof istiqaamo leh xifdigiisa u taam adoo heli qof ka xooseeya lamarnaba ma aadaysid mar walbana lamarkoowa ku dagaal waa middaa middu ka hadlaayo marka wuxuu leeyahay qaybtaas labaad markaan taa hore aan dhammayno waxaan soo raacinaynaa qaybta labaad rag warinayo akhbaar oo sanadkoodan uu ku jiro rag aan lagu tilmaameen xifdi iyo itqaankii kuwa hore lagu tilmaamay xifdi iyo sugid sidii kuwa hore lagu tilmaamay ma laha marka ha ahaatee haddana waa u soo yarfuuday wuxuu leeyahay raggan haddana ma sii dilla oo waa rag tilmaanta iyona gaadhsiisnaana ka hoosaayaane ayaguna waxay soo galeen isma sitri wa sitr horta sataaradii waa la wada jiraa waa wada asturan yihiin waa waddada asturan ikhyaar ah mastuurulxaal ah aan jaraaxo iyo dhaawac weyn qabin weeyaan raggu xagga sidqiga runtana ayaduna waa dad sidqi lagu yaqaanay run lagu yaqaano wey oo qofkan raawiga ah haddii been lagu ogaado beenta ama dadka ha u sheego ama xadiidkii nabiga ka been sheegee weligii xadiidkiisa lama qaadanayo hadda xadiidkiisa laa yanjabir wain ijtamacat alfu mutaabacaat kun mutaabaca hadday iskugu timaado qof laga dhaawacay xagga cadaaladda laga dhaawacay xagga diinta laga dhaawacay xadiidkiisu laa yanjabir waxaa kuu dhaama midka xagga itqaanka iyo xifdiga laga dhaawaca kuu dhaama bashar wey ka asaga waa gafi kara xifdigiisibaa sidii la rabay noqon karin kaa haddii loo helo raawi kaloo mutaabaceey waxaa leeyahay yartaqi min adacfi ila alxasan ligayrihi kor u kacaya baa la dhihi kor buu ukacaya yaa la leeyahay laakiin qof diinta laga dhaawacay khalaas maridagow ah saasaad noqonaysa marka mar labaad ima degaysid wey marka ragga yada diin xuma ma hayso saasuu ku leeyahay sitrigii iyo sidqigii bay nimankaa la wadeeleeyihin waxay kaloo la leeyihiin raggaas ayaga ehlu istiqaamada iyo dabdiga iyo xifdiga kore lambarka kore haystaa yay isku arda ahaayeen soo maarti isku arday ahaayeen isku sheekh bay ahaayeen isku meel bay wax ka qaateen way wada diintii way wada barteen laakiin haddii dadkii isku darajo iyo isku martabo ma aha walow isku qarni iyo aqraan iyo suxbaha ka dhexayse taasaa marka waxaan dhahaynaa haye waa la tartamay lamarkii koobaad waa qaadan weyde lamarka labaad baa tahay kuxig adna kuxig ayaa laleeyahay raggaasu marka miaale kaaga sheegay martabada labaad qaatay waxaa kamid a cadaa ibnu saaib cadaa ibnu saaib athaqafi alkufi taabici weeyaan utuhima bilikhtilaat ikhtalada fi aakhiri fi aakhiri cumrihi isku darmaday ikhtilaatka waxyaalaha keena waxaa kamid ah qofka inuu duqoobo oo cantatabo waxaa kamid ah in xifdigiisa uunan ahayn wuxuu marka horeba ku socdaye kitaabka u mufiirin jiray u laaban jiray kitaabkii baa ka gubtay kutubtii baa ka gubatay markaasuu deena isku dayay in wax ka ka sheego wixii deena waa waxbaa si ka noqday ikhtilaad baa galay marka ninka asagaa darajada waxaa la sheegaa inuu yahay miman ikhtalada fi aakhiri cumrihi dadkii marka intuuna isku dardarmanin wax ka wariya warkiisa waa la qaadan dadkii ka dambeeyana lama qaadanayo ninka labaad wuxuu ku yuri yaziid ibnu ziyaad alqurashiy alhaashimiy kaana min aimati shiica shiicada odayaasheedu ka mid ahaa shiicada aimadeedu ka mid ahaa shiicaduna waa waa anwaac waa maraatib waa mutafaawit way kala duwan yihiin a ah, kuwan raafidada la yihahdo itnaa cashariye la yidhaahdo ee iraan ay matalayaan mujuusta ah kuwaas weeye kuwaa warkooda la aqbalaynin ee ahlulcilmi waa isku raaceen calaa kufri gaalnimadooda a ah, kuwaa warkooda lama qaadanayo kuwa waxaa jira zaydiye la yidhaahdo ayagaa maraatib ah oo fiqiga fiqiga sida aimadeena aimadeena aimat lhuda abu xaniifi iyo maalig iyo shaafici iyo axmed iyo fiqiga u qaadan oo kale ayaguna madhab la yidhahdo hadawiya ayay leeyihiin waa ka shawkani fi nayl awdaar iyo sancaani fi subul salaam iyo soo qaata maarata hadawiya iyo mararka qaarka alcitra ay dhahaan ayib marka ninkan wuxuu kamid ahaa aimada kamid ahaa ka saddexaad wuxuu ku yidhi layth binu abi sulaym asaguna waa qurashi mawlahoodu ahaa mawla ahaa cabdullaahi bnu axmed ibnu xambal ayaa wuxuu yidhi munalib lxadiid waa in xadiidkiisa uu isku dardarmado mudarib alxadiid mudarib alxadiidna xadiidkiisa daciif wey marka lama keeni karo asal lagama dhigi karo riwaayada lagama dhigi karee hadduu rag qiimo lahoo ahlu xifdi walitqaana ay meesha imaadaan u raaco oo waxay sheegeen uu yidhaahdo uu ku waafaqo waa la qaadan laakiin keligayba ismurtixi oo wax keeni laga yeeri maayo la dhihi laga yeeri maayo la dhihi raggaasu marka mihaalku u keenay raggaana wuxuu u keenay wuxuu leeyahay tilmaantaasi raggaa hore ay leeyihiin aan lahaanine waa kuu soo celiyo sitrigii iyo aqoontii lagu yaqaanaabu kuleeyahy aqraantoodi iyo darajadaas kuwaasase ma gaari karaan markaasuu deena wuxuu muqaaraneeyey saddexdaa iyo saddex kale oo aimada kamida saddex kale oo matalaya waxay matalayaan ahli istiqaamati wasalaamati min alcuyuubi walitqaani wadabdi taam kuwii aan soo niri toosnaan diin lagu toosnaado iyo ceeb la-aan iyo xagga xifdiga oo xifdigooda uu yahay mutqin yahay oo mutqan yahay dabdigooda uu taam yahay saddexdii matalaysana waa kuwan saddexdii ka hoosaysana wuu ku sheegay waa kuwa saddexdii kale wuxuu ku yidhi saddexda hadda cadaa iyo yaziid iyo layd bal waxaad garab dhigtaa miiska la saartaa ama miisaanka la saartaa mansuur ilmuctamir mansuur ibnu lmuctamir iyo sulaymaan alacmash a mansuur ibnu lmuctamir iyo sulaymaan alacmash alacmash waa xagga indhaha iyo waa cillo eh, qofka indhaha ka qabsata acmash la yihahdaa waana meesha muxadisiinta ay ka hadlayaan alqaabta marka laga hadlayo laqabka qofka e, una jecleen ee dhaliisha keenaya laqabkaasi marka loo baahdo cinda tacriifi waa la adeegsan a waxaad u adeegsanaysaa liltacriifi laa litanqiisi liltacriifi laa litanqiisi markaad leedahay jiis aad leedahay ama aad leedahay muxuu ahaa laangare aada leedahay ama aad aad ishi qof indhaha wax ka sheego ilow iyo aad leedahay ama gelay aad leedahay maalan maalan waxaad oola jeedaa waa la garan waaya dadki waa garan waaye marka si loo gartaa dee dadka ugu sheegaysaa litacriif baa la dhaha litacriif laakiin litanqiis inaad ku ceebayso taas waxaa weeya alghiiba almuxarama hiibadii bay noqon dikruka akhaaka bimaa yakrah bay soo gelaysaa laakiin xadiidkii marka laga hadlaayo ninkan haddii laqabkiisa iyo naanaysiisa la sheegi waayo xadiidkii baaba la garan ayaa dayacmaya oo magaciaa sheegto qof majhuulu noqon majhuulla riwaayadiisa daciif wey si una marka majhuul noqon acmash baadihi acraj baadihi asam baadihi marka laqabkii baad sheegaysaa taas marka waa isku raacsan yihiin min baabi xaaja wa daruura baa keentay sida dee qofkaba loo daciifyaba waxaad maqlaysaa hebel waa kadaab waa mutaham bilkadib waa faasiq wuxuu ahaa waa layin lxadiid ruknu lkadib intaasoo caya laiskugu geynayo ajir baad ka heli markaad diinta ku difaacayso markaad diinta ku difaacayso ajir baad ka helaysaa laakiin dad iska caacay ajir lagama helaayo dambi baa kaa soo gaari marka sulaymaan alacmash baa asagana kamid alkaahili abu muxamed alkuufi ismaaciil bin abi khaalid baa asagana jira midka saddexaada saddexdaas iyo saddexdaas barisgarab dhig wuxuu alimaam muslim alimaam الnawowi raximah اllahu fi sharxihi lkitaab kitaabka sharxuu sharxay wuxuu dhaliilayaa imaamkii muslim buu dhaliilayaa oo leeyahay asalka waxaa la yaqaanay in dadka faadil iyo mafduul wey faadil iyo mafduul qofka su sida loo kala markaad tirinayso sida loo kala fadli badanya dadka u kala sheeg haddaad saxaabo iyo taabiciin taabicitaabiciin ay yihiin saxaabada marka hore sheeg ka taabiciinta sheeg taabicu taabiciinta sheeg dadkii hadday kale martaba yihiin martabada midka u sarreeya hormari sidaasaa asal ahayd tii buu khilaafay buu leeyahay imaam muslim oo wuxuu hormariyey mafduul buu hormariyey oo maalan ninka la yidhaahda mansuur ibnu muctamir waa nin taabicu taabici ah taabici maa saxaabana ma arkin sulaymaan acmash anas binu maalik buu arkay oo waa taabici saqiirah ismaaciil bin abi khaalidkan wuxuu arkay anas binu maalik iyo salaam bin akwac iyo cabdullaahi bin abi owfa iyo camr binu xurayd iyo qays rag badan buu arkay oo saxaabada ka miduu arkay oo wuxuu ka buunda koreeyaa wuxuu ka buunta koreeyaa sulaymaan acmash ka sarreeyaa marka asagii buu u dambaysiiyey acmash buu haddana ku xujisiiyey xagga dambaynta oo ka horeeya mansuur muctamirkii taabicigaabuu ku bilaabay saasuu leehay laakiin ictibaarka taqdiimka iyo kala horumarinta dadku waa ictibaar iyo nisbi wey meeshaad ka fiirin meel aan hayn buu ka fiirin karaa midaal ahaan mansuur ibn muctamir ninka la yidhaahdo taabicu taabici ba ahaadee nin qiimo badan buu ahaa oo caan ku ah cibaadada iyo muxuu ahaa daacada caan ku ah buu ahaa aad u cibaado badan buu ahaa <clears throat> gabadh gabadh baa aabbaheed waxay ku tiri yaa abati alustuwaana alatii kaanat fi daari mansuur maa facalat aabbow bay tiri tiirkii mansuur ibnu muctamir gurigiisa ka taagnaa beryahan ma arkine habeenadan ma arkine xaggee aaday tiirkii markaasu wuxuu yihi yabna yaa bunaya daki mansuur yusallii bilail famaat waxaa tiir moodeysay mansuur buu ahaa habeenkii salaadda tukan jirayoo waa dhintay soo maarti salaad badnidiisii gabadha markay soo baxdo oo aragta waxay arkaysaa isagoo taagan tiir bay u maraysay meesha kamida oo tiirasha kamida ayay u maraysay tiirkii waan waayey maalmahana xaggee aaday tiir ma ahayn ahaaba mansuur bilmuctamir oo habeenkii tukan u ahaayoo qiraatu qur-aanka iyo salaatuleilka ku ah marka waa dhintay tiirka asagu ahaa isagii u ahaa heer cibaadadiisa heerka ay gaadhay reeri sidaas ugu hormariyey yaa la dhihi karaa imaam muslim raximah llahu tacaala faida naxnu taqasaynaa ahbaara hada sinfi min annaas markaan dhammayna qaybta hore atbacnaha waxaan raacinayna ahbaaran ahbaar yaqacu dhacayso isku wadi mahayo celceliskeenan ka faa'idaysta hadda lakin atbacnaaha ahbaaran ahbaartaasoo yaqacu dhici fii asaaniidiha sanadkeeda uu dhici bacdu man dad qaar laysa aan ahayn bacdigaasi bilmawsuufi kuwa lagu tilmaamay bilxifdi xifdi iyo waliqaani sugitaan xifdi iqaan yaa sii xeldheer iqaanka sii xeldheer qad yakunu linsaanu xaafidan lakin gayra mutqin uu yahay inuu xifdi leeyahay lakin una iqaan una gaarin laakiin xifdig iqaanku waxaa weeye waa xifdun wa ziyaada intuu xifdiyey weliba ayuu wuxuu noqday xifdigiisi xifsi aad u sugan buu noqday waa artay de quraada qur-aanka qaar baa heer waxay gaarayaan qur-aanka gadaal gadaal loo akrinayo yay gaarayaan oo aayadihii la sheegi oo sabxaadkii la sheegi oo ila akhiri iqaan waay kasinfi lmuqadam bayna gaarsiisnayn sinfigii hore ee ahlu istiqaama walitqaana ma gaarsiisna qablahum kuwan ka horreeyey calaa anahum sehd waxaan u keenay wain kaanuu haba ahaadaano fiima wasafnaa waxaan tilmaamay oo xifdiya itqaana duunahum kuwa ka hooseeya faina isma sitrii asuraanta magaceeda iyo inay magacaa sidqi ay soo wada gelayaan wa tacaati lcilmi cilmigii oo la wada qaatay culumadii laga wada qaatay yaa yashmaluhum wada shamlinaya wada koobaya dhammaantood ka cataayin weeye mihaal ahaan ibni saa'ibin ninka la yidhaahdo alkufi wayaan taabiciga wayaziid bin abi ziyaadkaasi yaziid bn ziyaad alhashimi walayt bin abi sulaym alqurashiyi mawlaahum wa adraabihim iyo kuwa amtaashooda iyo kuwa lamidka ahoo min xumaali abaari abaarta iyo xumaali aaaari akhbaarta iyo axaadiista aahaarta maanta loo wadaaye dadka xumbaara ah wanuqaali lakhbaari akhbaarta kuwa naqliya ah fahum ayagu wain kaanuu haba ahaadaano bimaa wasafnaa wixii aan tilmaanay oo min alcilmi cilmigii iyo wasatri asturaantiya cinda ahlilcilmi ahlulcilmiga agtiisa macruufiina saddexdan kuwa lagu yaqaano haba ahaadaanee fagayruhum kayrkood oo min aqraanihim dadkii ay isku daad ahaayeena minman dadkii ah cindoom agtooda u yahay maa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo min alitqaani itqaani maa dakaruuh min aliqaani ku bayaaniye wixi aan soo sheegno min aliqaani sugid iyo labdigii taamkaha walistiqaama istiqaamati toosnaanti fi riwaaya lagu toosnaanayea ee yafduruunahum kaga fadli badnaayeen fi lxaali xaalki iyo walmartabati baa looga saramaray isku xaal iyo isku martaba maaha liana hada in intaa lagu kala fadli badan yahay istiqaamada iyo itqaanku cinda ahlilcilmi ahlulcilmi aftiisu darajatun waa darajo lagu kala kormaro rafiicatun ka sarraysa midda kuwa kale oo sarraysa wa khaslatun waa xaalad saniyatun koraysa wey ama muuqata wey alaa taraa miyaadan arkin anaka idaa waazanta haddaad iska yarab dhigto haaulaai alaaa saddexdan aladiina samaynaahum aan soo sheegnay ataa wayaziid walaytan oo la labaad galay bimansuur ibni muctamir iyo wsulaymaan alacmash wa ismaaciil bni abi khaalid haddaad garab dhigto fii idqaani lxadiidi deena aad ka wada fiiriso aad baaritaan samayso xagga idqaanu lxadiid iyo sugidda iyo walistiqaamati toosnaan fiihi akhbaarta iyo axaadiista lagu toosnaado deena aad ka wada fiiriso wajadtahum waxaad helaysaa mubaayiniina inay ka fog yihiin lahum kuwaas laa yudaanuunahum ayna u dhowaanaynin laa shaka shakina kuma jiro cinda ahlilcilmi aqoonta kuwa ehelka u ah bilxadiidi xadiidkana aqoon loo yeesho fii dalika inay kala sarreeyaan shaki kuma jiro liladii liajli ladii waa arrinkii dartiis bayna shaki ugu jirin istafaada faafay cindahum ahlulcilmiga agtiisa min sixati xifdi mansuur mansuur xifdigiisa inuu asaxay walacmash acmash xifdigiisa inuu asaxay waismaaciil inuu asaxay xagga idqaanka iyo dabdiga istiqaamo iyo diin ay u dheer tahay wa idqaanihim inay sugeen lixadiidihim ay sugeen taasaa muntashir oo mustafiid weliba ahlucilmigu lam yacrifuu maynan aqoonsanin maynan helin mila dalika saddexdaasi martabada lagu ogaaday min cadaa'in wa yaziida walaythi laguma arkin lagumana aqoonsanin marka raggu waa kala martabo wa fii mili majra haaulaa qayb saddexaad wuu ka dhigi karaa ay noqon kartaa ma qaybtii labaad oo haddana amhiladii uu lagu sii xoojinayo saddex hadda laguu sheegay koox kalena waa kuwan wuxuu ku leeyahay sidaa ku soco hakadaa dawaaliika oo kale wa fii mili majra haaulaa kuwaas waddada aan marinay oo kale ayaad marsiinaysaa idaa waasanta mar allaala markaad isku miisaanto oo isqaabiliso bayna alaqraani dadka aqraantaha mar kastaoo dad isku da'ah oo isku xilli ah oo isku waqti akri bartay markaad muwaasano iyo muqaabala ku samaynaysaba sida kuwan hadda saddexdan iyo saddexdan iskugu maqaabalaysay ayaa iskugu maaratay iskugu fiirinaysaa miaal kale waa kuu xoojin bu ku ka ibnu cawn waa kan isagana waa ayuub isiktiyaani maa labadaas hadda sadde saddex bay hadda ahaayeen haddana laba iyo laba isqaabilin labadaasi haddaad qaabiliso idaa waazanta maca cawf bin abi jamiila wa ashcat alxumraani labadaa haddaad qaabiliso ood isku fiiriso wa humaa labadan dambe oo cawf bin abi jamiili iyo ashcat alxumraaniga saaxiibaa alxasan alxasan ibn abi alxasan albasri iyo wa ibni siriin wa saaxiibaa ibni siriin maxamed ibnu siriin albasri bay saaxiib la ahaayeen oo sheekoodi sheek sheekhoodiba xasan bisri ibnu siriin baa sheekh u ahaa oo wax ka barteen ah, soxbada maanta ma aha midii aqraanta ee waxaa weeyaan labadaa sheekhi waaweyn ee a'immada ah xasanulbisri oo daran iyo ibnu siriin ayay wax ka barteen labada nin cawf ibn abi jamiila iyo ashxad alxumraani kamaa sidii ana ibna cawna ibna cawnin inkaa ibnu cawn la yidhaahdo cabdullahi ibnu cawn min ardabaan iyo wa ayuuba ayuu bin abi tamiima ayaguba ay u yihiin saaxibaahumaa xasanulbisri iyo ibnu siriin saaxiibkood ilaa ana albawna wixii haddana hal sheekh laga wada bartay ilaa ana albawna masaafada baynahumaa labadan iyo baynahumaa labadan iyo wa bayna haadayni labadaa kale masaafada u dhaxaysa baciidun way kala fog tahay xaggee ku kala fogaadeen fii kamaalilfadli masaafada udhexaysa labadaas iyo labadan kuna saabsan fii kamaalilfadli fadliga dhammaystiran ee labadan heleen wasixata naqli iyo naqliga asaxay boqol kiiba boqol noqday ee labadan heleen iyo kuwaas way kala duwan yihiin bown baa udhexeeya masaafa udhexaysa wain kaana haba ahaado awfun cawf wa ashcau ashcad hayra madfuucayni kuwa la tuuraayo qeyrkood can sidqin run lagama dafcininoo run looma diidana wa amaanatan amaanana looma diidana cinda ahlilcilmi ahlilcilmiga agtiisa sidqi iyo ammaano waa leeyihiin walaakina alxaala xaalka maa wasafnaa waxaan soo tilmaanay oo istiqaamo iyo itqaana oo min almansilati manzilo lagu kala helay yaa cinda ahlilcilmi cilmicilmi agtiisa ahaaday walaakin alxaal xaala maa wasafnaa waxaan soo sheegnay wey oo min almansilati manzilo cinda ahlilcilmi ahlilcilmi agtiisa xaalku waxaa weeye iyo kala hormayntu martabadii aan soo sheegnay soo tilmaanay ahlilcilmi agtiisa iyo dadka ku kala saaraan wey marka laba kale wey labada hore maxaa la yidhi ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn ibnu ardabaan waaba taabici saqiir ahoo anas bin maalik buu arkay kan labaadna waa ayub asikhtiyaani ayub asikhtiyaani ayub bin abi tamiima asikhtiyaani kaana yabiicu ljilda baa layidhi maqaarka iyo yuu gedi jiray oo jildigaas iyo ariga ayuu maqaarkooda gedi jiray markaasa sikhtiyaan loogu magacaabay isaguna waa taabici oo anas binu maalik iyo camar binu salamat aljarmi camr bin salamat aljarmi waa ninkii yaraaye qowskiisa asagoo yaroo lix jir ah imaamkuu noqon jiray sama garanaysaa ninkii saxaabi jaliil wey kiibuu markaa ayuu asagana soo gaadhay markaa ninkii saxaabi arka taabic baa lagu magacaabay labadaas hadda garab dhigtu ku yidhi cawf bin abi jamiili iyo cawf ibn abi jamiil cawf alacraabi buu caan ku yahay cawf alacraabi acraabina ma aheene lifasaaxati lisaanihi qof wuxuu ahaa luqada carabigaa fasaaxadiisa caan ku ah buu ahaa fa acraabi luqada agee xaggee noo ilaalisa baadiyaha a ah, magaalada waa wax laisku dardaray wey ku walba meel buu kasoo orday in yarow soo meelo kasoo qaatay baa yuu keeni markaasaa deena luqadii luqa aan kamid ahayn oo dad kale ay moodayaan inay luqadii hooyada ay tahay ayaa marka dambe suuqa gelaysa oo dadku ay caada uga hadli oo markuu ku hadlaayo uu isku arki inuu af somaali ku hadlaayo soomaarki ama luqadiisi uu ku hadlaayo marka laakiin baadiyaha iyagu meella loogama imaanin luqadii ay ku dhasheen kaab kaab tii hayaan tii hayaan sidaas marka cawf alcaraabi lagu magacaabay ashcaf alxumraani way midka labada la socdaa ashcaf ibnu cabdilmalik abu hani alxumraani xumraanina waa nisba ilaa xumraan mawla cumaan cumaan binu cafaan ninkii ka warinayay riwaayaadka xadiidkii wuduuga iyo weysada ee nabiga alayh isalaatu wasalaam uu ka wariyay ninkii sidan u weysaysto deena ducada akhristo laba ragcadood tukada dembigiisa lalaafi samada loof xadiidkaa oo ka maaqa kaas ninka ka warin jiray xumraan mawlaha cumaan baa la dhahaa kiibuu ka abtirsadaa ashcaf ibnu cabdilmalik abu hani alxumraani labadan iyo labadan haddaas garabintu ku leeyahay isku mid baa ah xagga naqliga sixatu naqliga fadliga ayay ku kala tegsan yihin waa sidii kuwa horan soo sheegnay wax waan iskaga daalin mayno wainamaa maalnaa buu ku leeyahay musanifku wainamaa maalnaa waxaan ku miihaalinay haaulaa'i kuwan waa laba iyo labo ibnu cawn iyo ayub isikhtiyaani iyo cawf ibn abi jamiil iyo ashcad xumraani inamaa maalnaa haaulaa'i fi tasmiya magac baan kugu miidaalinay tilmaanun kuma sheegineen hebel iyo hebel si aad u fahamto ayaan waxaan ku yidhi bal hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel isku fiiri ayaan ku yidhi bu kuleehay naseexada fiir musanifka raximahullah inaan fahanuu rabaa si fiican ogala dhacdo ayuu rabaa fi tasmiyati baan wax kugu miidaaliyey istiqaamo iyo itqaan iyo duunahum keliya kuma dhihine hebel iyo hebel iyo hebel hebel ba isku fiiri waxaa udhexeeya adba wad garan ayaan ku idhi liyakuuna inuu noqdaan miitaal magac kugu sheegay tamhiiluhum miaalintoodaas inuu noqdo sinatan calaamo yasduru uu la fulo can fahmihaa fahamkeeda man qof baa la fuli oo si fiican oga dhaadhici habiya ay ka qarsoonaatay calayhi korkiisa dariiqu ahlilcilmi ehlulcilmiga wadadooda iyo qaabka ay wax ku kala hagaajiyaan qofkii ay ka qarsoontay dariiqu ahlilcilmi kuna saabsan dariiqu ahlilcilmiga fii tartiibi ahlihi cilmiga ehelkiisa in la kala tartiibiyo fiihi filcilmi lagu kala tartiibiyo falaa yuqasaru la gaabin mahayo birajuli lcaaliyi lqadari rajulka ama ninka ama qofka qadarkiisa uu sarreeyo can darajatii laga hoos marin maayo walaa yurfacu kor loo qaadi maayo la buunbuurin maayo mutadicu lqadari qofka qadarkiisa uu hooseeyo fi filcilmi cilmigana uu ku hooseeyo fowqa mansilati mansiladiisa ka korra la gaadhsiin maayo wayucdaa waxaa la siin kullu dii xaqin xaq midu saaxiiba kulligii fiihi cilmigani xaqahu xaqiisa uu mudan yahay baa la siin wayunazalu waxaa la dejin qof walba mansilatahu booska uu mudan yahay waqad dukira waxaaba laga sheegay can caaishata radia allahu canha um lmuminiin anaha qaalat inay tidhi amaranaa rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allah alay slam baa wuxuuna amray an nunazila annaasa inaan dadka dejinno manaasilahum boosaskooda iyo martabada ayuu qof walba uu mudan yahay maca maa nataqa waxaad ku dartaa wuxuu ku hadlay bihi maaguba alqur'aanu qur-aanka kariimka oo min qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaa xoojin uu yidhi wa fawqa kulli dii cilmin aqoon mid u saaxiiba kulligiis korkiisa waxaa ahaaday caliimu midka cilmi badan facalaa naxwi maa dakarnaa min alwujuuhi nu'alif halkan marka waxaa weeyaan tiibuu ku kuu xoojiyey musanifka raximahullah wuxuu leeyahay waxaan kugu mithaaliyey raggaas labadaa martabalaba martaba kale matalaya ee midna darajadiisu ay korayso safka hore ah oo asxaab alqismi alawal baa lagu magacaabay qaybna ay ka hooseyso asxaab alqismi athani ah qaasi mushtaragna waa udhexeeya waxba udhexeeya muxuu aha waxa udhexeeyey wuxuu udhexeeyey muxuu ahaa isma sitri wasidqi waalaamaana sooma dhexeeyo intaa way ka wada siman yihiin oo waxa loo fogeyn waayey laakiin maxay ku kala kormareen alistiqaama walitqaan walabdu taam soomaheen toosnaantii iyo xifdigii taamkaha bay ku kala sarreeyaan amhiladoodii buu ku siiyey labada iyo labadaasu ku kordhigay waxaan magac u sheegaya buu kuleeya musanifka wax kale maaha raggaasoo kale way buuxaan darajada hore ragga magacyaha u ah iyo darajada labaad ee miitaan baan oga jeedaa si aad u fahanto dadka qaar de in magacii la taabsiiye mooyeene tilmaan kama dhacdhacdo marka wuxuu leeyahay liyakuuna tamhiiluhum simatan yasturu can fahmiha qofka tilmaantaasi inay calaamo noqoto uu fahamkeeda uu la fulo man qabiya calayhi dariiqu ahlilcilm marka dabiin waa loo farwaweyneeyaay farwaweyneyn bay iga tahay buu ku leehay musanif waa ini farwaweyneynaya dad baanan tooska hore wax u fahmaynin kaasaan u balballaadhin buu ku leehay man qabiya calayhi qofka uu ka qarsoono qabi qafle garasho la-aan ay ku dhacday dariiqu ahlilcilm xagga marka laga hadla ahlulcilmiga macaayirta iyo mawaasiinta iyo ay sameeyeen ay wax ku kala tartiibiyaan qaabka ay wax ku kala tartiibiyaan ee ehelka cilmiga lagu kala sarraysiiyo qofkaan garanaynin a qofkaan garanaynin ee qof walbaba iska dhihi mid buu kula kufi aan martabadaada gaarsiisnayn mid buu tahmiishini oo darajadiisa hoos oga dhigi walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum ilaahi dadka waxayda ay leeyihiin ilahay siiyey ha ka nusqaaminina taasna lama rabo tanna lama rabo Ah, tan walba marka mansiladiisa baa la dejin bu kuleeyahy waad aragtay caamada qaar qof aan aad ba waxusii akrisanina xogow ilaa cumda tusaaliga iyo ama toshiixa iyo waxsaa yar o akristay ayay arkayaan markaase waxay lehay afarta madaahib bu ka jawaabi afarta madaahib ayuu ka jawaabi madhabkii hore ee shaaficiga awalba mukhtasaraadka marayaba haweenka ah, iyo yani dadka qaar iyo yani bumbuunin caadi iyo ku bumbuuninaya run intaad moodaa laga yaaba dana inaad tala afarti maadaadba ka jawaabi oo iskaba dhaadhicisaba awoogta waa wax la yaab leh marka qaar haddii lagu ammaan ammaanta run baad u malaynba markaasaad fadhiisan oo waxbarashadii iyo dadaalkii o dhan aad dayn taa sax maa sheekha anagi sheekhyahana ka mid ahaa raximah llahu tacaala kitaabka fiqiga naxwada ee qadrunidaha inoo akriyey ayaa wuxuu dhihi jiray ha noqonina sheekh sodoheed buu dhihi jiray sheekh soddoheed ha noqonina sodohda wuxuu yidhi wax kastaba caama ba iska ahow sheekhi baa yimid sheekh anaga u maqan yahay sheekhi unbay kuwaay buudi ado waxbaba akhrisaninba ah, haw tasbax baad ku arda sheekh bay kugu magacaabay ku calaamasaari marka sheekh sadeheed ha noqonina wuu dhihi jiray ah. ayib marka qof walba martabadiisa la dajin bu kuleeyahy taasna waxaa keenaysa diinteenaana baraysa bay kule kule musanifka diinteenaana barayso caaisha waxaa laga wariyey bu ku yiri soo maarti waqad ukira ukira xukiya siiqatu tamriid baa la dhahaa qaalo iyo dakara iyo muxuu ahaa e, waa jazmi laakiin haddaad maqasho majhuul haddaad maqasho ya siiqadaas majhuulka ah mabniya lilmajhuul haddaad maqasho waxaa weeyaan hawo baa ku jira a qiil wey waa qiil oo kale marka hadalka xadiidka caaisha radi allahu canhu ay leedahay umirna an nunzila annaasa manaazilahum dadka inaa martabadooda dejino xadiidkaas maymuun binu shabiib in la yihahdo caaisha ka warinaya radia allahu canha waa daciif xadiidku xadiidku ma aha maymuunka adaciifa xadiidka daciif wuxuu daciif ku noqday liinqiaacihi waliliraabi fi waqfihi wa rafcihi ba horta xadiidka ku jira sanadkiisa shardi asaasi ah la helay oo ah itisaalu sanad yaa la waayey maxaa la waayey shardi asaasi oo xadiidka saxiixa iyo xasanka loo shardi oo ah itisaalu sanad waa in xadiidka sanadkiisa min fulan ila fulan ila fulan xataa uu ka dhamaado waa inuu nina ka maqnayn sanadka tusbaxa waa inuun qofna ka maqnayn itisaalu sanad tii baa la waayey inqidac baa galay ta waxaa ibdiraab baa galay oo waa marfuuc iyo waa mawquuf isagoo mawquufa isagoo marfuuca yaa la arkay marka ibdiraab a idiraabkuna wuxuu kamid yahay waxyaalaha xadiidka daciifiya oo tusaysa shardigii ahaa xifdiga shardigii baa la waayey kolaad ah, ag udhad kol agga udhad kol agga udhacdo dacfi baa kugu jira fi lxifdi xadikaada waa la tuuri marka ayib laakiin xadiidku wuxuu leeyahy shawaahid caaisha keliya maaha mucaad binu jabal iyo jaabir bnu cabdilaahi iyo yaa weriya iyaguna laakiin riwaayaadkooda dhammaan daciif weeye culamada qaar baa marka waxay dhaheen shawaahidda haddii lagu daro xadiidku yartaqi ictibaad baa la dhahaa dacfigiibuu karoka xasan ligayri ilaa xad buu gaari karaa qaarna waxay leeyihin maya dacfiga dhammaan duruqdiis marka laisku aruuriyo dacfi shadiid waayo dacfiga shadiidka ahna mutaabacaad waxba uma taraan halkaa ma dhaafi karo marka waxaan kor u qaadi karra ma aha halkaa marka sidaa darteed xadidku daciif weyaan aayad qur-aana laakiin yuu musanifku ku xoojiyey oo ah wa fowqa kulli dii cilmin caliim dadku inayn isku martaba ahayn oo kala sarreeyaan nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiix isagoo khudbaynaya reer banu israa'iil markii uu nin kamida saxaabtiisii kamida saxaabadiisi uu yidhi man aclamu naas yaa dadka u cilmi badan ana buu yidhi anaa u cilmi badan marka tii waxa ka raacay waa la ogaa inkastoo kastoo faa'iidana laga gaaray ajira ajirra laga gaaray isagana ajir iyo hawaab iyo darajo uu ka helay innagana cilmi iyo faa'ido badan aan ka helay ilaa uu nabigeena yihi alayh salaam raxima allahu muusa low sabr muuse allah u naxariis hadduu sabri lahaa oo khadar iska daba socon lahaa intaasoo faa'idaha saddex baa hadda ka hele saddex faa'iido saddex qiso oo qiso walba fawaaid laga qaadanayo hadduu socon lahaana intaasoo faa'idaaan ka heli bu nabigeena alayh salaatu wasalaam rasuulkeena fiiri isagana alayhi salaatu wasalaam fiiri rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yani himadiisa caaliga iyo siduu cilmiga iyo macrifada iyo aqoonta uu usii tamanina ah u jecel yahay asagoo waxyi ku degaaya sala allahu alayh waali wasalam muuse isagana bal fiiri cilmiga sidoo ugu sabraaya iyo dhibaatada u maray isagoo kaliimullaahi ah oo mubaasharatan wa biduuni waasita si toosa rabbi oola hadla ayaa haddana masaafo dhan ilaa uu yidhaahdo doog aatinaa qadaa'ana laqad laqiinaa min safarina hada nasaba dhibaatana tacab baana soo gaaray war soo gaar nala soo gaar qaladii keen dhib baan la kala kulanay ayuu yidhi daalib cilmigu waa inuu dhib iyo rafaad iyo gaajo iyo dhib lakala kulmo waxbarashada cilmigiisi markaasuu cilmi mubaaraga noqonaya intaasoo dhan markii hawadiisi intuu jabiyo oo yihaa cilmigaasaan ka hormarinayo u yidhaahdo waxay tusaysaa sidqa dalabihi wuxuu dalbaayo inay ka run tahay ka ikhlaas tahay ka lilaahi ay tahay markaasuu cilmigiisa barako noqonaya oo barakoobaya laakiin hadday noqoto uun iska uun maarati ayay iska noqoto sax waa inuu ku sabro wixii ma ka soo gaara ayib isagoo muuse saasa ayaa waxaa la yidhi waaa kaa waxaa cilmi ah aan aqoonin yaqaana khadir in la yidhaahdo khadir waa kii la socday ilaa ii sabir waa sabri midda maarata tii koobaad weeye waluukaadi tu kala daan ku dhaho intaa daba socda ku sabraayay usluubkii wanaagsanaa ee markuu dalbaayay uu ku qaabaynina waad garan muxuu yidhi hal atabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta lay hal ma ku raacaa ayuu yii waa laga fiican ya sheekh kitaab bilow maxaa kugu dhaca beryahan waa iska fadhidaaye haddaad tirada ka hor beryahan waa waa iska fadhidaaye aw kitaabkii iyo diintii haddaad tirahdo sax ma aha hal atabicuka isaga u bandhigayaa calaa an tucallimanii mima cullimta rushda ayib martabadaas marka waa kulli dii cilmin caliim intaan ku keennay waa la kala sarreeyaayo in kala sarrayntaa ictibaarteeda ay lahaato wax jiro wey caaisha xadiidkeedaas waxay le qisa laheyd waxaa u yimid nin tuugsanaya qof maskiin tuugsanaya markaasay wax siisay timir siisay waa iska dhaqaaqay nin haybad iyo karaamo lahoo shahaamo lahoo haybad laa yimid markaasay fadhiisiisay hadda midkan tuugsanaayo wixii la siiyo iyo abaal iyo nusku qabaa a in la fadhiisiiyo oo fadhiisa la dhaho waktigaa kasii dhumi ba meel kale u sii maru rabaa wati time bu ku shaqeynaya time bu ku shaqeynaya kan laakiin waxaa weya oo qof kugu soo kufay oo heybe oo karaamo soo dhaweyn buu kaa mudan yahay ixtiraam buu kaa mudan yahay mansiladiisa in la fiiriyu badan yahay qof tugsanaya ma aha marka waa kala yihiin qof wal martabadiisa la dejinaya martabadiisa la dejinaya ayib wainamaa maalnaa haaulaai waxaan miaalinay fi tasmiyati weliba magacaabid baan ku miihaalinay liyakuuna inuu noqdo tamhiiluhu miihaalintooda simatan calaamo yasduru uu la fula can fahmiha fahamkeeda man baa la fulaya qabiya ka qarsoonaatay oo ka doqomoomay caleyhi korkiisa dariiqu ahlilcilmi ahlucilmiga wadadoodii kuna saabsanaa ahlucilmiga wadadoodaasi fii tartiibi ahlihi cilmiga ehelkiisa in la tartiibiyo fiihi fi lagu kala tartiibiyo oo falaa yuqasaru aan laga gaabinin birajuli lcaali lqadr qofka qadarkiisa uu sarreeyo can darajati lagama gaabinayo walaa yurfacu kor loo qaadi mahayo mutadicu alqadari qofka qadarkiisa uu hooseeyo fi lcilmi cilmiga gudihiisa fowqa mansilatihi alqadri adri dirka rartafican fi lcilmi fowqa mansilatihi mansiladiisa ka kor la gaadhsiin mahayo wa yucdaa waxaa la siin kullu dii xaqin mid xaq u saaxiiba kulligii fiihi fi lxadiii fiihi fi lcilmi ama fiihi fi lxuquuqi xaqahu xaqiisaa la siinayaa ama fiihi fi eh, mxuaha martaba xaqahu xaqiisaa la siin wa yunazalu waa la dejinaya mansilatahu baa la dejinaya booskiisaa la dejin waqad dukira waxaaba laga sheegay can caaisha radi allahu canha annaha qaalat inay tiri amaranaa rasuulu llah nabiga wuxuuna amray calayhi salaam an nunazila annaasa dadki inaan dejinno manaasilahum booskooda ay mudan yihiin maca maa nataqa bihi xadiidkaas weliba waxaa la socda maca maa nataqa wuxuu ku hadlay bihi maaguba alqur'aanu qur'aanku oo min qowlihi tacaala ah wa fowqa kulli dii cilmin caliim facalaa naxwi maa dakarnaa waxa aan soo sheegnay iyo wixii lamid ahoo min alwujuuhi aqsaam iyo qayba qayba ah annagoo fiirinayno ictibaarinayna qaybahaas iyo wujuuhda iyo aqsaamtaas calaa naxwi maa dakarna oo min alwujuuhi ah martabada hore ragga iskale iyo martabada dambe iyo qof walbaba xadiidkiisa wuxuu noqon calaa hada naxw yaa nualifu ku alifaynaa maa sa'alta waxaad i weydiisatay oo min alakhbaari axaadiid aruurina can rasuulilahi laga wariyay sala allah alay wasalam maa sa'alta ayuu ku dhacaya yaa sheegi kara hay ya alimaam axmed ibnu salamata annaysaburi soo maahen ninkii sababta u ahaa baa cidkii kitaabka uu sheekha ku alifay ninkii sababtu u ahaa wey fa amaa maa kaana wixiisa ahaaday minhaa akhbaarta can qowmin qolo hadda wuxuu garay marka darajadii koobaad iyo tii labaad uu ka soo tegay qolo marka waxaa jirta xadiidkooda uunan iska dhigaynin kitaabkiisa kusoo dareynin ayuu guda garay wuxuu yidhi fa amaa maa kaana wixii ahaaday minhaa akhbaarta xaggeeda marwiyatu mid laga wariye can qowmin qolo hum ayaguba cinda ahlilxadiidi ahluxadiidka agtiisa muttahamuuna la tuhmaystay aw cinda alakari ahluxadiidka intooda badan cinda alakari inta badan minhum ahluxadiidka agtooda muttahamuun laga tuhmaystay dadka noocaasee muttahamuunun bilkadib ah falasnaa manihin natashaaqalu kuwo isku shuqliya bitakriiji xadiidihim xadiidkooda soo saaridiisa walaa karaama xadiidkooda isku mashquuli meeno markaasu deen raggii mutahamiintaabuu ku taxay ka cabdillaahi bni miswar abijacfar almadaa'ini wa camar ibni khaalidin wa cabdilquduus ashaami wa muxamed ibnu saciid almasluub nin magac badan ba waa shaati badne intaasoo magaca iyo intaasoo kunyaa iyo intaasoo nisbaha iyo intaasoo la qaba la baxay axaadiid yuu tahriibinaya yuu tahriibinaya tahriib wa axaadiid mawduuca axaadiid mawduucuu tahriibinaya dadku ku faafinaya markaa hadda maga hor lula imaan yaa garan hal la qabto markii la dhaao maga hor leh intaasoo baasabood bu wataa oo kale wey ah, addunkuna ku maraya markaasaa waxaa qabtay markii dambe waa la qabtay waa loo fiirsaday lehel waxa kunyadaale waa asaga waxa magacaale waa asaga waxa laqabka iyo naanistaale asaga waxa nisbada alfulanida ku hay waa asaga waa lasoo qabtay zandaqa iyo nifaaq iyo inuu shareecada iyo diinta qararinaya lagu caddeeyey abu jacfar mansuur baa marka ku kagooyey abu jacfar mansuur baa dilay masluub saasa lagu magacaabay waa la salbiyey waa la dilay diintii baa looga maaro waayey wa qiyaas ibn ibrahim wa sulaymaan bnu camr abu daawuud anaqaci wa ashbaahihim raggaa wixii shabaho miman dad ah utuhima lagu tuhmaystay biwadci laxaadiidi axaadiista dejinteedii iyo wa tawliid lakhbaari akhbaarta iyo axaadiista weeyaane dhashashadeeda ayagaaba dhaliba ah, intuu halkaa fadhiisto qaar baa laga sheegay waagaa igu berya saan axaadiista udejinayo isku aruurintooda dee wax waxaa rabaa kaa gadmi kara been sheegoo maxaa la yidhi been run u eg sheeg sooma dhihin marka caawo dhan buu dhididaya xadiistaasu dejin berri markuu aga beriu dan iga qaato diinta halaga qaato safaaba loo soo geli marka wuxuu rabaa uhuur iyo ismuujin iyo muxuu ahaa in wax lagu siiyo iyo tarasuq iyo in madaxda ugu dhawaado iyo waxyaala badan baa asbaabta wadciga markay culamada ka hadlayaan asbaabulwadci kaiira way farbadanta ah. kuwaas weeyaan yaa miaalka aga kale buu leeyahay faama maa kaana wixii ahaaday minhaa ahbaarta xaggeeda can qowmin marwiyatu mid laga wariyo can qowmin qolo hum ayaguba cinda ahli ahlilxadiidi ehluxadiidka agtooda dadka mutahamuuna lagu tumaystay waxay wariyeen oo amase cinda alakthari inta badan oo minhum ahluxadiidka agtoodaha lagu tuumaystay oo been baa lagu tuumaystay falas kay ku caddahay beenta iskaba dhaaf midka la tuumaystay falasnaa ma nihin kuwa isku mashquuliya wakti iskaga bixiya bitakriiji xadiidihim xadiidkooda soo saaridiisa kitaabka qiimaha badan inaan dhex gelino wuu jaafiyeenoo wuu hallayne ka cabdillahi bni miswar abi jacfar ilmadaini wa camar ibni khalidin wa cabdilquduus ishaami wa moxamed bn saciid almasluuq wa kiyaas bn ibrahim wa sulaymaan bn camar abi daawuud anakaci wa ashbaahihim meeshaad ku aragto ragga meeshaad ku aragto iska jir iyo wixii shabaho mimandada way badan yihiin kutubbaabaa laga alifayba kutub alwadaaciin kutub majruuxiin kutub dhan baa laga alifay oo lagu soo aruuriyey oo layii meel iskaga qabta miman utihima dadkii lagu tuhumaystay biwadci axaadiidi axaadiidta jajinteedii wa tawriid labaar ahbaarta dhalinteeda way dhalinayaan wa kadalika sidaasoo kale kadalika ee kelimad kuuri kamaa yutraku axaadiiu lmutahamiina kuwa mutahamiinta axaadiioo sida looga tegi kadalika sidaasaa yutraku looga tegaaya man dadka alghaalibu sida haalibka ah calaa xadiidihi xadiidkiisa uu yahay almunkaru mid la inkiray aw ilqaladu qalad uu yahay yaan amsaknaa ka afhaysanaynaa ka istaagaynaa aydan sida kuwa hore ee mutahamiinta aan oga istaagnay can xadiiihim xadiidkooda wa calaamat lmunkar wa calaamatu lmunkari munkarka calaamada lagu garto fii xadiidi lmuxadidi muxadidka wax warinaaya xadiidkiisa ama xadiidi lmuxadadi xadiidka la warinaayo gudihiisa muxadiidaasa fiican calaamat lmunkari fii xadiid lmuxadid qofka muxadidka xadiidkiisa calaamada inuu munkar yahay xadiidkiisa lagu garto waxaa weeye idaa maa curidat idaa iyo maa hadday kulmaan midbaa sila ama zaaidaal iska dhahaane idaa curidat markii loo bandhigo riwaayatuhu riwaayadiisa calaamada lagu garay inuu munkar yahay idaa curidat markii loo bandhigo riwaayatuhu riwaayadiisa qofkan xadiidka warin lilxadiidi uu warinaayo calaa riwaayati hayrihi isaga hayrkii riwaayadiisa markii loo bandhigo hayrkaasoo min ahlilxifdi dadkii xifdiga lagu yaqaanay waridaa istiqaamada iyo karaali ahaanshada lagu yaqaanay xadiidkiisa markii la garab dhigo khaalafad midkay khilaafayso riwaayatu riwaayadiisa riwaayatahum kuwa ahlulxifdiga riwaayadooda calaamada u horraysa lagu garo inuu munkar yahay weeyaan oo amase lam takad ayna sigayninba tuwaafiqua inay waafaqdo ma sigayso fa idaa kaana alaglabu hadduusa yahay sida aqlabka ah min xadiiihi qofka xadiidka warinaya xadiidkiisu kadalika sidaa hadduu yahay khilaafkaas kaana wuxuu noqon mahjuura alxadiidi mid xadiidkiisa laga haajiro hayra maqbuulihi aan la aqbalaynin walaa mustacmalihi aan la isticmaalaynin fa min hada darbi waa kan miaal kale noocan munkarka warinaya ayuu haddana rag kaaga sheegay fa min hada darbi noocan iyo qaybtan iyo qismigan waxaa kamida min almuxadiiina muxadiiinta ragga munkarka wariya cabdullaahi bnu muxarar baa ka kamida wa yaxya bin abi unaysa kamida wljaraax binu minhaal abulqauuf ayaa kami abulcauuf baa kamida wa cabaad binu kahiir baa kamida wa xusein bin cabdillaahi binu dumayra kamida wa cumar binu suhbaan baa ka kamida wa man iyo dadkii naxaa qaada oo u qasta naxwahum jihadooda iyo waddadooda iyo qasadkooda sanadka maslakum la wadaaye fii riwaayati munkarna ku raaca la wariyo min alxadiidi xadiidka xaggiisa falasnaa manihin mar labaad nucariju kuwa u leexda calaa xadiiihim xadiidkooda ooma leexanayno walaa natashaaqalu bihi iskuna mashquulin mayno ah. halka marka wuxuu galay maxaan soo maray marka martabadii koobaad tii labaad intaa waan keeni buu yidhi ta hore waa asal tan daman mutaabacadu keeni dadka laakiin beenba lagu tuumaystay iyo tawliid alakhbaar axaadiidta dejinteedu ayagu laa naltafid isu mashquulimayno kuwa kalaa jira iyaguna wadaaciin iyo tuhmo been iyo laguma yaqaano laakiin kaflada iyo khilaafka iyo caan ku yihiin a dadkii ahluxadiidkahaa ee xifdiga iyo ridaha laga raadli lahaa itqaanka markay waxbaa lagu warinaya dhahaan way khilaafayaan war ninkii aad isgu tagaydan sidanu waa un khilaafi khilaafkiisana waa khilaaf mukhaalafatu laa yumkinu jamcuhaa maca ahli hiqaat aan la jamcin karin ayuu khilaafayaa taasu la imaan khilaafi ka asagaa haddii uu khilaafkaa la yimaado sina lagu jamcin karin xadiidkiisa waa mahjuurulxadiid baa le waa laga hajiraya waa laga hajiri la aqbali maayo la isticmaali maayo raggaasuu deena taxay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo kamid asxaabulmunkar iyo wixii noocaas oo kale oo lagu ogaado mukhaalafadaa shadiidkaa ayuu ku leehay iska ilaali wacalaamatu lmunkari wakadalika man ilaalibu aanan qaadanaynin man qofka algaalibu sida qaalibka calaa xadiiii xadiidkiisa almunkar inuu munkar yahay baa haalib noqotay aw ilqaladu inuu mar walbaba qalad ku dhacayaa haalib noqotay amsakna ayda sida kuwa hore mutahamiinta aan oga istaagnay yani amsakna aydan ka istaagayna can xadiiihim wa calaamatu lmunkari munkar maxaa la yidhaahdaa maxaa lagu gartaa wuxuu ku leeya wa calaamatu lmunkar waa qof daciifo haddana iqaadii khilaafayo munkar haddaad maqasho wa calaamatu lmunkari munkarka calaamadiisa fii xadiii lmuxadii muxadidka xadiidkiisa calaamada lagu garanaayo idaa maa curidad markii loo bandhigo riwaayatu riwaayadiisa lilxadiidi uu warinayo calaa riwaayati hayrihi hayrkii riwaayadiisa haddii loo bandhigo hayrkaasoo min ahlilxifdi waalrida dadkii xifdiga iyo xifdinta iyo sugidda lagu bartay ridana raalli laga ahaa diin iyo istiqaama khaalafad markay khilaafto riwaayatu riwaayadiisa riwaayatan raggaa wanaagsan riwaayadooda hadihi alcalaama alulaa waa calaamada u horraysa lagu garta wey aw mase lam takad ayna sigaynin bay u dhowaanaynin tuwaafiqu waa inay waafaqdaba riwaayo raggaas oma dhawaanaysa markii mashriq ay aadaan maqrib buu aadi fa ida kaana alaqlabu hadduu yahay sida qaalibka min xadiidihi qofkaa xadiidkiisa kadalika khilaafkaas kaana mahjuura alxadiidi buu noqon mid xadiidkiisa laga haajiray hayra maqbuuli aan la yeelaynin walaa mustacmali aan la isticmaalin min hada darbu waxaa kamida min almuxadiiina cabdullahi bnu muxarar baa kamid ahlu munkarka wayaxya bnu abi unaysa wljarax bnu minhaal abulcauufin wacabaad bnu kahiir waxuseyn bnu cabdillahi bnu dumayra cumar ibnu suhbaan waman naxaa naxwahum wixii raaco oo fii riwaayati lmunkari ku raaca min alxadiidi falasnaa manihin nucariju kuwa u leexan calaa xadiiihim inaan qaadana iska dhaafe xataa saa ugu yar leexan meyno u fiirin meyno ala xadiiihim walaa natashaaqalu bihi isku mashquulin meyno waktigu waa qaali waa dahab wax badan baa u baahan inaan gelino kuwa wati iska gelin meyna bu sababtii buu sheegaya marka musanifka raximahullah sababta nimanka loo nacay iyo khilaafkaas faraha badan haddii ayna jirin uu dadkii ahlu ahaa uu intuu in badan waafaqo waafaqo waafaqo mararka qaar wax yar lagu arko oo khilaafa khilaafka asaga ah ee yar waa lagu cudurdaari lahaa ee waxaa la didi waa khilaafka badan wuxuu leeya lianna xukma ahli lcilmi ahlucilmiga xukunkoodi ahlucilmigii baa xukun soo saaray waxay soo saareen xukun bay soo saareen axaadiistaas iyo cilmigaas rag baa ilaalinaya diinta ilahay dadbu ku ilaalinaya dadbu ilahay ku ilaalin qur-aankii markuu ilahay yidhi innaa naxnu nazalna dikra waina lahu xaafiduun axaadiistina dad buu ilahay u sameeyey subxaana wa tacaala uu ku xifdinayo lianna xukma ahli lcilmi ehlulcilmiga xukunka ay gaareen iyo waladii arrinka aan nacrifu ku garanayno min madhabihim ehlulcilmiga madhabkooda ku saabsanna fii qabuuli ma shay in la aqbalo yatafaradu bihi uu la keli noqdo almuxadidu qofka muxadidka wuxuu la keli noqdo aqbalkiisa min alxadiidi xadiidka xaggiisa wuxuu la keli noqdo aqbalkiisa la aqbalayo waxaan ehlucilmiga ku naqaano waxaa weeye marka la aqbali wuxuu la keli noqdo an yakuuna waa inuu yahay horta asagu qad shaaraka hiqaati dadka hiqaadaa mid la mushaarakeeyey oo la wadaagay hiqaadii min ahlilcilmiga ahaa iyo walxifdi xifdiga ahaa fii bacdi maa shay qaarkiis waa inuu la wadaago maaga oy rawa wariyeen waxay wariyeen ahlucilmiga horta waa inuu la wadaago wa amcana weliba waa inuu ku xeel dheeraado amcana ee baalaqa waa inuu ku xeel dheeraado fii dalika arrinkaas cala almuwaafaqati muwaafaqada ah lahum ehlulxifdiga iyo ehlulcilmiga muwaafaqadooda weli waa inuu ku xeel dheeraado fa idaa wujida hadiise la helo kadalika sidaas oo muwaafaqada ah dadkaas biqaadaa waxbuu la waafaqaa in badan buu waafaqay ma khilaafo uma kadib deenna waa bashare zaada uu ziyaadiyo bacda dalika muwaafaqadaa faraha badan kadib shay wax uu ziyaadiyo shaygaasoo laysa aan ahayn cinda asxaabihi asxaabtiisii uu waafaqi jiray ahlulxifdi walcilmiga ahaa agtooda aan oolin buu maanta ziyaado la yimid qubila ziyaadatu waa la aqbali marka noqo qof dadka waafaqa markay xoogow aad ziyaaro la timaadaan lagaa rumaysteen maalin walba haddaad tirada xalqadii la fadhiyey ee dadkoo dhegaysanayeen sheekhi waxaasuu yidhi war maana maqal waase waa dhici kartaa inaan yar ilduufnay baan ka qaadana maanta berrina haddana wax kaloo la yimid berri dambana wax kaloo la yimid waa la aruuriyey munkar weeyaan iska qabanaa la dhigan munkar weeye laakiin markii ziyaado uu la yimaado ayaan raggi kale la imaanin hadda way dhici kartaa nin baa murakiisa oo darsiisa dha u dhagaysan oo qalbigiisa xaadir yahay oo jismigiisa xaadir yahay oo xifdigiisa uu qawi yahay midna intaasbu waa ka hooseeya marka ziyadatu iqa maqbuula la dhihi kan marka man xafida xuja calaa man lam yaxfad baa la dhihi kan ziyaadadiisa iqa weeyaan waa la aqbali baa la dhihi waa markuu dee in badan dadki kamid yahay oo waafaqayo o raacsan yahayo uu la socdo wey ah. lianna xukma ahlilcilmi ahlilcilmiga xukunkoodii waxay xukumeen waladii nacrifu aan garanayna min madhabihim fii qabuuli maa yatafaraq waxa uu la keli noqdo bihi mmaaguba almuxadiu muxadidka uu la keli noqdo min alxadiidi xadiida tafarudka uu la keli noqday in la aqbalo waxay xukumeen an yakuuna inuu yahay horto aan qaadane qad shaaraka hiqaat hiqaada waa inuu mushaarakeeyey oo la wadaagay min ahlicilmi ahlucilmiga ah walxifdi xifdiga ah fii bacdi maa rabow waxay wariyeen in badanoo kamida waa inuu waafaqay waa amcana weliba in yar lama rabee amcana waa inuu ku xeel dheeraado fii dalika kaas cala almuwaafaqati lahum waafaqidda ah waafaqidda uu waafaqaayo waa inuu in badan ku xeel dheeraado faidaa wujida haddii la helo kadalika muwaafaqadaas io waafaqaayo dadkii ehlcilmiga ahaa ee wax isla baran jireen uma zaada uu ziyaadiyo bacda dalika muwaafaqadaa faraha badan kadib shayan wax hadduu ziyaadiyo aan badnayn laysa aan ahayn shaygaasi cinda asxaabihi asxaabtiisa aynan maqal qubilat ziyadatu waa la aqbalaya waxaa dhici karta si gaara in ooga maqlay waxaa dhici karta ina kuwan ay ka mashquuleen wax badan baa lagu cuudalaya kaas marka ziyaadat iqa maqbuul weeyaanoo warkiis waa la aqbalay kii munkarkaa ah u imow fa man tarahu qofkaad aragtase yacmidu asagoo u qasti limithli zuhriy zuhri oo kale wax ka baran fii jalaalati fida bimacanaa ba sababiye oo kale wey fidu sababiyey noqotaa cudibat imraatun cudibat imraatun fii hira ee bisababi hira fidu marka sababiye noqotaa ayb fa amaa man tarahu qofkaad aragtaa yacmidu asagoo u qastaaya limili zuhriy zuhri maxamed ibnu muslim ibnu shihaab ibn cabdillaahi azuhri imaam cadiima wey a abu muxamed ninkaasoo kale abubakar bu ahaa fii jalaalatihi bisababi jalaalatihi jalaaladiisa iyo weynankiisa xagga cilmiga iyo diinta uu jalaalo ilaahay siiyey wa katrati asxaabihi weynantiis ninkaa qiimaha u leeyahay iyo wa katrati asxaabihi asxaabtiisa iyo ardadiisa iyo dadka uu ka qaato oo badan darteed asxaabtii alxufaad ee xifdisneed ee xifdinaysay almutqiniina sugayay lixadiidihi zuhri axaadiisa sugayay iyo wa xadiidi hayrihi hayrkiis oo culummada kale xadiidkooda kuwii sugaayey yaa aada u fara badan ninka markaa u qastaaya zuhri ee wax ka baranaya maxaa yeeley zuhri waa waxaa weeyaan jalaaladiisa iyo cadamadiisa saxaabtiisa aada u badan xufaada ah asag wax ka barata keyrkiina wax ka baratay qofkaad aragtay asagoo wax ka baranaya aw amase limili hishaam waxay ku xihan tahay man taraahu qofkaad aragtay yamidu asagoo u qasdaya limili hishaam bni curwa hishaam ibnu curwata bnu zubayr oo kalu wax ka baran waxadiiuhumaa labadaa imaam waa zuhri iyo hishaame xadiidkooda cinda ahlilcilmi ahlulcilmiga agtiisa mabsuuطun waa lagu fidiyey mushtarakun waa lagu wadaagay meeqa arda ah meeqa culamaa meeqa dad ah meeqay waxbareen bareen mabsuud cilmigoodii waa faafay mushtarak waa la wadaagay intaasoo dad baa mashaarib oo ka cabtay qad naqala waxaa wax ka naqliyey oo ka qaaday asxaabuhumaa ardadoodiibaa wax ka qaaday canhumaa labadaa sheekh bay ka qaadeen xadiiahumaa xaadiistooday ka qaadeen cala alitifaaqi ayagoo iswaafaqsan minhum xaggooda fii akari inta badan inta badan labadan sheekh way iswaafaqayaan axaadiiday isku waafaqsan yihiin iyo inta badan ardadooday ka qaateen ninkii markaa aad aragtaa asagoo labadaa imaam wax ka baranaya oo ardadiisuna ay intaa badan yihiin oo iswaafaqeen oo cilmiga ka wada qaateen deena fa ka warinaya canhumaa labadaa sheekh aw can axadihimaa midkood buu ka warinayaa alcadada in badan ama tiro min alxadiidi kamiduu ka warin mima axaadiida laa yacrifu uuna garanaynin axadun qof gartaa la waayey min asxaabihimaa suhri iyo hishaam ardadoodii ah walaysa manaha qofkan waxa cusub la yimi la garanaynin miman dadkii kamid maaha qad shaarakum la wadaagi jiray hadda ka hor fi saxiixi axaadiista saxiixada ah mima axaadiistii cindahum ardada ay haysatay fa fagayru jaaizin mid aan banaanayn wey marka looma dulqaadan karo qabuulu xadiidi hada darbi sinfiga ayaa nooca xadiidkooda in la aqbalo min dadka kamida wallahu aclam u ku leeyahy musanif raximah llahu tacaala qaybta marka waxa weeyaan waa kii munkarkaa ah munkarkii baa la rabaa in lagu bidhaamiyo waa qof rag culumaa oo cilmi iyo xifdi iyo itqaan iyo istiqaamo caan ku ah wax ka baran ardo badan leh ardadii oo dhan waxay isku raaceen ay culimmadii ka qaateen iyadoo aan isku khilaafin buu mar walba khilaafi a ah, khilaafkii yaraa ma aha o waa khilaaf xadaaf maalin walbaba xaaja og wax cusub buu leybaan kaas way midka marka banaanka lagu tuuraya la aqbali maayo kii ka horreeyey muxuu ahaa ninkii mushaarakeeyey ee la wadaagay dadka xifdiga iyo itqaanka la wadaagay in badan waafaqay laakiin la yimid ziyaada soo maheen kaas waxaa la ziyaadatu iqa maqbuula kanlaki waxaa weeyaan raggii aqoonta iyo macrifada lahaa ee ka ficlaa oo dhan buu mar walba khilaafaya looma dulqaadan kara kaasuu ku leeyahay fa amaa man taraahu qofkaad aragtaa fa man taraah yacmidu limili zuhriyi fii jalaalatihi zuhri oo kale wax ka baran oo muxuu ku doortay fii jalaalatihi cadamadiisa weynankiisa qiimihiis wa karatu asxaabi asxaabtiisa badnideeda asxaabtii alxufaad almutqiniina sugan lixadiidihi wa xadiidi hayrihi labadaba wuu sugay aw limili hishaam min curwi wax ka baran wa xadiiuhumaa labada imaam xadiidkooda cinda ahli lcilmi mabsuudun kuwa lagu fidiya oo mushtarakun lagu wadaagay wey qad naqala waxaa ka naqliyay oo ka aruuriyey asxaabahumaa ardadoodi canhumaa labada imaam xadiiahuma xadiistooday ka qaadeen cala alitifaaqi iyagoo iswaafaqsan minhum xaggooda fii agtari inta badan labadii sheekh si midnimo ay oga wada qaateen oo isku waafaqsan yihiin fayarwi isagoo ka warin qofkaad aragtaa canhumaa labadaa sheego wa canha xagga midkood alcadada tiro min alxadiidi ka mida oo mimaa axaadiida laa yacrifu ayna garanaynin axadun qof gartaa la waayey min asxaabihima asxaabtoodii ah walaysa mana aha qofkan isaga ee wax khilaafka la yimid miman dadkii qad shaarakahu wanaagi jiray fi saxiixi axaadiis saxiixada ah mima cindahum ardada faraha badan ee xifdiga iyo itqaanka leh wixii agtooda yaale saxiixa ma waafaqi jirin fagayru jaa-izin ma banaana qabuulu xadiidi hada darbi sinfiga iyo nooca xadiidkooda in la aqbalo min annaas dadka kamida marna munkar xadiid baa la dhihi wuxuu ka hooseeya ku xigaa mawduucii iyo mutahamkii markii lasoo dhaafo munkarkii iyo faaxishulqaladkii kuwaasaa marka yaa ku xigaaya wallahu aclam qad sharaxnaa wuxuu ku leeyahay waxaan sharaxnay halkaa ha joogo wallah aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala maxamed